bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal wacan saaxiibayaal waa barqasabtiha taarikhdan waxay ku beegantahay tahay sideed tobanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka ogaal haddii ala yihahdo aad ku maqli doontaan waxaa qeyb ka noqonaya xaaladda magaalada laascaanood iyo dagaalkii ka socday magaaladaasi muddo laba toddobaad oo ah istaagay warkii u dambeeyey laascaanood ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxay saaki dil toogasha ay ku fulisay askar ka tirsanaa ciidamada dowladda uu ka mid ahaa askarigii dhowaan muwaadin soomaaliyeed shan kun oo shilin soomaaliya degmada xamarweyne ugu dilay qodobada kalood maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya dowladda soomaaliya oo sheegtay inay ka qayb qaadan doonto gurmadka iyo samata bixinta dadkii uu haleelay masiibadii dhulgariirka ahayd ee ku dhufatay dalka turkiga iyo waxaad maqlaysaan sidoo kale nin hubaysan oo lix qof oo shacaba ku dilay magaalo ka mid ah dalka maraykanka iyo hoggaamiyaal ka tirsan daacish oo lagu dilay gudaha dalka siiriya qodobadaas iyo dabcan waxay hor inugu soo kordha intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaad maqli doontaan xubnihii joogtada ah oo barnaamijka kaga barateen qayb ay ka yihiine oo u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijkeenna ogaal Eh, eh, halis baanarka farxun mag baanarka yuban habhab baan arkaa beena hagar hagar baan arkaa aasan halis mabaan arkaa folxun wamaag mabaan arkaa yuuban habhab baan arkaa beena hagar hagar baan arkaa aasan hooyadeedna waa ciida maantana hir baa laacay hilaac bilig laba muuqda hayaan bay rabtaa beeshu higsadbay rabtaa medhafo عاشوق كيكسة كبيرة بتعمل فوق hilinbay rabtaa muuqdaa hubiyay rabtaa sahana barsada bay rabtaa baaqa hinjin bay rabtaa wada jir hinjin bay rabtaa wada jir rabtaa wada jir hin jin bay wada jir ya. soomaalidu halkay taalo halista ay ka laalaado harbiya oo kasii tuura helahe biya oo kasii tuura heelahela oo xilwayn qaata habeenkiina dhararmooda waaya dhegeystayaal heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka ogaal qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilana shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro

muddo laba toddobaad ah oo hardan iyo dagaal xoogan uu ka socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool in ka badan laba toddobaad waxaa dagaalamayay dhinacyada ciidanka deegaanka ee hubeysan iyo sidoo kale ciidanka somalilan laakiin weli waa lays horfadhiyaa oo bariga magaaladaas dhinacyadii dagaalamay weli waa ay ku sugan yihiin saacad walibana waxaa la filan karaa dagaal xalay saq saqdhexe wararku waxay sheegayaan in duqeymo ay lala eh, beegsaday xaafado ka tirsan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool goobjoogayaal ku sugan ee eh, laascanood waxay inoo sheegeen oo ay inoo xaqiijiyeen in madaafiic loo meeldayn xaafadaha qaar ee magaalada laascanood lagu garaacay waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey hal qof oo shacab ah ayaa duqeyntaasi ku geeriyooday jimcihii shalay waxay ahayd markii dagaal xoogan uu ee eh, dhex maray dhinacyada dagaalamay halkaas oo ay ku dhinteen inka badan toban qof waxaa la filan karaa saacad walba dagaal toosa ah, laakiin iminka ma jiro waa lays horfadhiyaa sida wararku ay sheegayaan mana jiro weli wax waan waan ama wadahadal ah oo dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya ama hardamaya wadahadal dhex dhigay laakiin waxaa jira baaqyo xoogan oo dhammaan dhinacyada ka imaanaya sida dowladda dhexe ee federaalka puntland iyo sidoo kale beesha caalamka oo horeyba iyagu warbixin usoo saareen kuna baaqday in ay muhiim tahay in dagaalka laascanood la joojiyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeeyey baaqiisa si kulul ayuu arintan kaga hadlay waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu jiidiyey baaq nabadeed oo ah in colaada waxba aan laga faa-iideyn khasaaro oo keliya laga faa-iidayo loona baahan yahay in midnimada si wanaagsan reer laascaanood ay ku wanaajiyaan oo ay ku raadiyaan somalilanna ay ka daayaan qalalaasaha ay ka aloosayaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool madaxweyne xasan sheekh oo arrimahaas ka hadlayay waxauu yidhi laascaano dhibaatada ka taagan hadda ka horna halkanna waa uga hadalnay meelo kaloo fara badanna waa uga hadalnay raalli kama ahin kuma faraxsanin dhiigga daadanaya sideedaba ma raacsanin dhiig qof soomaali ah inuu daato isbitaalka laascaano nin dhakhtar dhakhtaraha ku dhintay asagoo wax daaweynayo saa u dultaagan dhakhtar naf badbaadinayo ma mudan yahay inuu dhinto muxuu u dhintay dagaalaa jiray kii wixii lasoo tuuray oo ku dhacay dilayna waa dembile laakiin maxaa ka sii weyn haddii waxaa la yidhaha qiicu meelaan dab jirin kama baxo dab haddaanu jirin maa qiic la arkayaa ama ama qaac dheh mayaa la arkayaa haddaanu colaad jirin hoobyana layskuma tuuro madaaficna layskuma rido marka hore haddaanu dagaal jirin marka asalka madfaca in la tuuraa waa khalad laakiin xalkeen maxaa madfac loo tuura maahane xalkeen ayaan la dagaalamin waay waryaan la dagaalamin walaalayaal bedelka dagaalku waa maxay aan iswarsanno ha laysla hadlo wax kasta aan qabo tabasho kasta aan qabo caro kasta aan qabo laakiin aan wada hadalno aan isu nimaado laakiin wada hadalkii haddii aan hadda mar horaa ah, dhinac kasta wuxuu yidhi xabadda annaga waa joojinnay laakiin haddana markii saas lagu dhawaa kadib xabadda waa sii socotay waa sii socotay marka soomaha lima taquuluuna maa laa tafcaluun waxa aan sheegayna iyo waxaan ficilayna oo kala duwan soomaha marka arrintaasi cuqaasha iyo odayaasha iyo dadka degaanka iyo maxaanku rahda dowladda nidaamka meesha muxuu ahay intaba waa kala hadal war isma maquuni karno xoog dowlad isuguma noqon karno iskuma sii haysa karno iskuma dul joogi karno aan isla hadalno raalli ahaansho aan iskula jirno raalli ahaansho aan wax iskula doonanno raalli ahaansho aan haddaan kala baxaynana aan ku kala baxno laakiin xabad ma aha somalilan dalka soomaaliya qayb ka mida waaye annagu aan qabnaa kala go-a ma aaminsanin kuma raacsanin laakiin haddana madaafiic intaan u rakibanno midnimadaa xoog idinku soo raacsiinaynaa ma lihin waana waxa aan soddon sano u kala joogno maalin walba meel aan leenahay walaalayaalow saan ma aha waxa aad tabanaysaan waa gar aan ka wada hadalno shalay dhaceen sooma celin karne birri mid kale inaanay dhicin aan ka hadalno wax aan u leenahoon bannaanka uga joogno oo aan u ilaalinayno oo aan dadka noloshooda inay hagaagto aan rabno oo aan uga talino aan rabno oo waaye leanna waa politics dadku waa soomaali waa dad sharaf leh dad karaamo leh isla dhashay ehel ah isla degan xaggana isla degan intana isla degan laakiin siyaasaddii war siyaasaddii aan isku nimaado aan ka wada hadalno aan hagaajina joogno sidoo kale intaas unbaa yaa ku dabaqmays wax laascaana ka jirana ha la wada hadlo waxaa lagu kala duwan yahay ha laga wada hadlo meel ha laysu raaco yaan leenahay annaga dowladda federaalka ee soomaaliya ee halkan ka jirto oo soomaaliya oo dhan ay wada joogto ay ku midaysan tahay midnimada dalkaan rabna waxaan qarqirayaa dad badan oo soomaaliyeed oo waqooyiga soomaaliya ka soo jeedahay inay qiimi aad iyo aad u badan ay u bixiyeen midnimada qiimi zaa'ida oo ay u bixiyeen midnimada qaarkood u dhinteen qaarkood xaasaskoodii carruurtoodii uga soo go'een qaarkood maxaanku irahdaa daltabyada haysa daraaddeed ay maxaanku irahdaa ay ku noqotay xanuun badan degaanadii iyo meelihii ay maxaa ku dhasheenoo dadkoodii ehelkoodii iyo joogay waalidkood walaalahood ay maxaa midnimada daraaddeed dad aad iyo aad u qiimi badan ayaa guud ahaan waqooyioo isku jirta markaan ka soo qaadno yaa jooga dowladda soomaaliyana ka tirsan degaankaana degan ama ku ganacsada ama noloshoodii ku haysta oo dugsanaya calankaa buluugga ah ee muxuu ahay taagan xurmo gaara ayay leeyihiin waa aaminsannahay kuwa xagga jirane kuwaas inay la mid yihiin laakiin siyaasaddu ay derbiye yaryar ku ooday ayadana waa ka imaanaynaa ayaguna meesha ay joogaan nabad iyo wanaag ayaan ugu rajaynaynaaye colaad uma rabno laakiin maamulka waqooyiga soomaaliya ka jira waxaan leenahay dadka reer sool ha la dhagaysto lala hadlo ha la dhegaysto midnimadaan rabnaa hadday yidhaahdeen adiguba goon istaagaan rabaa tiro lagumana colaadiyowaayo midnimadaan rabaa qofna laguma colaadi karo walaalka midnimada rabane waxaan u sheegaynaa midnimada nabadaan ku rabnaa heshiisaan ku rabnaa dhiig inaan daadino ma rabno dhiig inuu ku daato ma rabno kulamaa dhiig daato xanuunka iyo xusuusta murugada leh iyaa sii badanaysa tii soddon sano ka hor ahayd afartan sano ka hereed daaweyn ay mid kale inaan ku darnaayo xigmad kuma jirto midnimada nabadaan ku rabnaa midnimadaan rabnaa midnimada ninka ku hadaaqayaan rabnaa laakiin nabadaan ku rabnaa walaalaha reer somalilan iyo dowladda iyo maamulkan waxaan leenahay waan diidnay annagu inaan idinla dirino inaan idi colaadino xataa diblomatically inaan idii colaadino xataa ma ogolin raalli kama ihin diblomaasiyadda xataa inaan u colaadino waqooyiga soomaaliya raalli kama ihin ama dowladda somalilan laakiin waxaan rabna waxay tahay midnimadaan u taagannahay waa rabnaa mana ka tanaasulayn waxaan ku bedelaynan midnimada oo masaalix ah oo nala sii kara ama naloo ballan qaadi karahay ma jirto laakiin nabad iyo wanaag iyo wadahadalaan ku rabnaa ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa in awsaas ay ku hagaato waxaan ilaahay ka baryaynaa dadka soomaaliyeed qulubtooda in ilaahay isku soo jeediyo kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxauu baaq nabadeed uu u dirayey dhinacyada ku hardamaya ama ku dagaalamaya duleedka bari ee magaalada laascanood xaaladda deegaanadaasna sidaan idiin sheegnaba ma wanaagsano oo deganaansho aan caga badan ku taagnayn ayaa laga dareemayaa xalayna madaafiic ayaa lagu garaacay qeybo kamid a ah xaafada ka tirsan laascaanood hal qof ayaa geeriyooday wixii war ah oo kusoo kordha laascaanood intaynu barnaamijkeena ku guda jirno ayaad maqli doontaan ama wararkeena kale ee xiga ayaad ku dhegeysan doontaan markana maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saakay waxay xukun ay ku fulisay askar ka tirsan ciidamada dowladda oo uu ka mid ahaa askari horey u dilay nin shacab ahaa kaas oo xamarweyne ku dilay eh, bishii janawari bilowgeedi waxaa ninkaasi uu u dilay ninka shacabka ahaa shan kun oo shilin soomaaliya maxkamaddu waxay dilka toogashada ay ku fulisay ragga kale ah ee eh, qaasim ducaali cabdi oo horey u dilay ninka markaasi shacabka ahaa ee shanta kun loo dilay iyo sidoo kale askari asna ciidanka dowladda ka tirsanaa oo isna lagu magacaabo xasan juule shaakir ayaa isna waxa uu dilay allah u naxariistee marxuum cali taliye cariif oo uu ku dilay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maxkamadda ciidamada qalabka sida bilihii dambe xukuno kala duwan ayay ku rideysay askarta geysata dembiye kala duwan kadib markii kiisas kala duwan ay dhegeysatay maxkamaddu waxaana bilihii dambe la arkayey maxkamaddu in xukuno kala duwan oo dil toogasho u badan ay ku rideysay askarta dembiyada kala duwan ka geysta dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna iyo wafdigu hogaaminayana waxay gaareen magaalada cadis ababa ee xarunta dalka ethoobiya halkaas waxaa ay uga qeybgalayaan ayaa la yidhi maartada soddon lixaad ee shirweynaha ururka midowda afrika shirweynahan ay ka qeybgalayaan hogaamiyaasha dalalka afrika iyo madaxda kale ayaa waxaa looga arinsanaya ayaa layidhi dib u habeynta ururka midowda afrika hirgelinta hiigsiga ururka sanadeedka laba kun lixdan iyo saddex wax ka qabadashada ee caqabadaha kala duwan ee qaaraddu ay wajahayso oo ay ugu horeeyaan rabshadaha soomaalida waa rabshadaha ee saboolnimada ah iyo sidoo kale waxaa lagu yiri arrimaha la xiriira argagixisada madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa soo bandhigi doono aragtida ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadan mustaqbalka qaarada afrika iyo dadaalada soomaaliya ay ku wajahayso la dagaalanka ururka argagixisada ee al-shabaab iyo guulaha laga gaaray ururkaasi tan iyo intii dagaalka lagula jiray wafdiga dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale waxaa la filayaa in kulamo kala duwan oo kulamo docoodyo ah ay la qaataan inta ay ku sugan yihiin magaalada adis ababa mas-uuliyiinta kasoo qeybgalaya shirka markana dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay inay ka qayb qaadan doonto gurmadka iyo samata bixinta dadkii ku waxyeeloobay masiibadii dhulgariirkaheed ee ku dhufatay gudaha dalka turkiga weli turkiga waxaa lasoo badbaadinayaa oo lasoo samata bixinaya dad ee daaraha ay ku burbureen qaar nolol ayaa lagu helayaa qaarna meydkooda ayaa lasoo saarayaa musiibadaas ayaa muddo laba toddobaad toddobaada ah weli taagan waxaana dhintay in ka badan afartan iyo kow kun oo qof dowlado badan ayaa gurmadyo kala duwan sameeyey soomaaliya dhankeedu waxay sheegtay inay diyaar u tahay gurmadka ee wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya wasiirka waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka hadlay arrintan waxayna yidhahdeen musiibadii ka dhacday dalka turkiga ee dhulgariirka ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka uu soo magacaabay xalayna la daah furay howshaas runtii guddigu shaqo ayay maantoo jimcaha ku jireen waxaan halkan rabnaa inaan uga mahad celino gobolka banaadir oo maaragtay ah yaboohii koowaad ka jawaabaysa iyo madaxda dowlad goboleedyada qaarkood aan helnay oo ayaguna aan halkan ka sheegi doono marka marka koowaad waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahalna duqa magaalada gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga mudane maxamed axmed diiriye yabo inuu noo sheego gobolka banaadir oo ah caasimadda soomaaliya wixii ay uga qeyb qaadan lahayd taakuleynta walaalaha turkiga ee dhulgariirka uu asiibay soo dhawo gudoomiye bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, dhammaan waa mahadsan yihiin guddiga eh, gurmadka qaran ee eh, walaalaheena turkiga oo musiibada ay rabaaniga ku dhacday ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu magacaabay oo caawa halkan jooga maantoo jimcaana shaqaynayay sidaad ogtihiin waxaa xalay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu daha furay kulan layskugu keenay liidka ummadda soomaaliyeed oo qaybaha kala duwan oo bulshada isugu jira oo guddigii uu ra-iisul wasaaruhu sameeyey kulankaas uu soo qabanqaabiyey loogana hadlayay sidii maaragta ummadda soomaaliyeed loo gaarsii lahaa eh, inay garab istaagaan walaalaho turkiga oo taariikhdooda iyo waxqabadkii dalka soomaaliya wixii ay la garab istaageen laga soo sheekeeyey qof kastoo soomaaliyeedna uu ka dheragsan yahay marka eh, guddigii eh, caawa halkaanay joogaan maantoo jimcahay shaqaynayeen anaguna qaybaan ka ahayn haddaan nahay maamulka gobolka banaadir eh, waxay go-aansadeen guddigu inay shaqadooda si toosa ah u gudagalaan maadaama xalay laga dhawaajiyay muddo yar oo kooban in la rabo in fayska koowaad lagu gaarsiiyo dalka turkiga wixii loogu talagalay oo dowladda soomaaliyeed oo shacabkeeda kaashanayda ay ugu talagaleen sidaa darteed waxaan la xiriireynay bulshada qeybaheeda kala duwan shaqooyinkiiyaa la kala qaatay marka maadaama guddigu hawshiisi uu gudagalay waxaa ka mid ahayd hawshooda maantay inay la xiriiraan madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir oo asaga laftirkiisu ka mid ah markii la fiiriyo maamul ahaan dowlad goboleedyada soomaaliyeed markaan tashanay gudoomiyaha gobolka oo ku maqan eh, shaqo banaanka iyo saaxiibada kale oo ayaguna gobolka banaadir eh, madaxdooda ka mid ah waxaan go-aansanay gudoomiyaha gobolka oo qadka lasoo geliyana guddiga markii aan tashanay hortooda eh, maxaa yeele dee madaxda dowlad goboleedyada halhalaa loo wacaayey wuxuu ka mid ahaa dadkii la wacay aniga oo wakiil buuxa ka ahaa madaxda maamulka gobolka banaadir oo duqa uu u sarreeyo waxaan ku dhawaaqnay ama aan go-aansanay inaan bixinno taakulayntii koowaad ama yaboohii koowaad oo sidii xalal la sheegaba lacagaa meesha laga ballan qaaday shan milyan in fayska koowaad la gaarsiiyo walaalaheenna maaragtay ama dowladda turkiga musiibadii ku dhacday inay dowladda soomaaliya uga jawaabto lacagtaas dadaa lagu kala qoray ganacsatada soomaaliyeed waa tii sheegtay saddex milyan xukuumaduna waa tii tiri hal malyanaan anaguna ku darayna hal malyan oo kale ayaa la rabay si deg dega loo rabay halkaas milyan ayaa marka dowlad goboleedyada iyo dadka soomaaliyeed oo la isleeyahay markaas eh, si deg degahay uga qeyb qaadan karaan eh, loo wacaayay maamulka gobolka banaadir marka wuxuu ku yaboohay laba boqol iyo konton kun oo dollar inuu uga qeyb qaadanayo lacagtaas halka milyana oo sida degdega loogu baahan yaha maadaama afartii milyan oo kale la malaynayo ama la ballan qaadaba in waqtigaas lagu helayo marka lacagtaasaan rabaa halkan inaan ka sheego waxaan rabaa inaan intaas ku daro dadweynaha gobolka banaadir degan oo qeybaha kala duwan oo degmooyinka gobolka banaadir uu ka kooban yahay lacagtaas dabcan markii horena adinka inka timid haddana maamulka gobolka banaadir adinku idinku matalaya laakiin eh, lacagtu intaan kuma ekaa doonto waxaa la rabaa dadka gobolka banaadir degan iyo maamulada degmooyinka intuba inay sidii fayska labaad ay uga qeyb qaada lahaayeen oo weliba eh, si xooga ay uga qeyb qaada lahaayeen in ay maaragta falankeeda galaan akownadan uu guddigu uu sameeyana eh, qof kasta oo soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan inay kusoo shubaan qof kasta awooddiisa wax ay tahay hal dolar iyo wixii ka badan intaba haddii hal dolar qof walba uu kusoo shubo waxay noqonaydaa lacag aada u fara badan gobolka banaadirna waxaa lagu qiyaasaa inay degan tahay dad kor u dhaafaya saddex milyan iyo bar macnaheedu marka haddii xataa la yidhaahdo barku ma awoodaan waxaan aaminsannahay in saddexda milyan ay awoodo hal dolar inay soo tuuraan marka waxaan ka codsanaynaa inay walaalahooda turkiga garab istaagaan dowladda soomaaliyeed sharafkooda iyo sigooda cisigeeda ay kor u qaadaan dadka soomaaliyeedna la ogaado inuu noqdo inuu yahay dad qiimo leh ee keligiis aysa gacantu maaragta u taagnayn wax bixi kara marka aada iyo aadaad uh, u mahadsan tihiin meediyaha iyo guddiga dhammaantood waa mahadsan yihiin intaas ayaan rabnay inaan sheegno in maaragtay uh, ka mahad celinno dadka soomaaliyeedna aan u sheegno waa mahadsan yihiin maamulka gobolka banaadir dhammaantood annagana idinkana isxilqaalkiina iyo dadaalkiina iyo madaxda qaranka intuba waa mahadsan yihin waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo dhoweeyo wasiirka wasiirka wasaaradda waxbarashada faarax sheekh cabduqaadir oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga gurmadka oo loo saaray hawshan bismi illaahi raxmaan raxiim waan ka wada dhadhagsannahay waxa ka dhacay dadka walaalaheen ah ee turkiya iyo suuriya waxa ka dhacay sida eh, ra-iisul wasaaraha xalay uu daah furayna dadweynaha soomaaliyeed guud ahaantood waxaa loogu yeeray inay ka qayb qaataan taakulaynta iyo gargaarka loo fidinayo walaalaheenna dhibaatadu ay gaartay inaan gargaarka ka qayb qaadanno wax yarba aan haysanee waxa ay macno ka tahay inaan dad jira nahay inaan qaran jira boqol dowladood oo adduunyada ka jiro kamida oo qaarkood ay naga duruufo adag yihiin ayaa ka qayb qaatay si ay u muujiyaan inay jiraan inay jiraan oo jiritaan ay leeyihiin dadka turkigu waxa ay noo galeen iyo waxaan isu nahay maanta waa maragmadoonto ka sheekayna uma baahna waxay inuugaga baahan yihiin garab istaag iyo ismuujin waxaan runtii halkan aada iyo aada uga mahad celinayaa maamulka gobolka banaadir oo dareenkaas xooggan iyadoo dadkeenna duruufo ay ku jiraan iyagoo maalin dhoweyd argagixisadu ay beegsatay gobolka banaadir haddana isu xilqaamay in maamulka gobolka banaadir uu lacagtaas rubuc milyanka dollar ah uu bixiyo waxaan aada iyo aad ilaahay ooga baryayaa in eh, dalkeenna iyo dadkeennuba uu soo ceshado kaalintii adduunka uu ku lahay oo aanan la isu sheegin soomaaliyaa baahan soomaaliya yaboh u baahan soomaaliya wax loo aruurinayaa inaanan noqon xabaal qorisaar ma ogi karo qori kaqaad aanan lahayn haddii maalmahaas tilmaamahaas aan lahayn waxaan dadka soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa in maalmahaas ay gabagaba yihiin oo hadda kadib aan nahay ummad ummadaha ka tirsan wixii ay awood u leedahayna qaban karto mar kale aad baan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha codkaasi wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya waxaa kasii horreeyay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya waxay labaduba ay ka mid yihiin guddi loo xilsaaray arrimaha gurmadka degdega ah ee loogu talagalay dowladda dalka turkiga oo dowladda soomaaliya ay sheegtay inay u gurmanayso weli saaxiib yaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waayahay mar kale barqa wanagsan saxiib yarali waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal raadiyaha kulmiyada magaalada muqdishona waad nagala jaan qaadaysaan markana ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan waxay ka wadaan tuulada afcad oo hoos tagta degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan maalmii lasoo dhaafay afcad iyo iji e oo hoostaga jalaalaqsi waxay ciidamada deegaanku ay ku baacsanayeen ururka al-shabaab halkaas oo ay ku direen xubno ka tirsan al-shabaab dadka deegaanka afcad oo shacabka ah iyo dhamaanba ciidanka macusliyada saraakiishooda ciidanka dowladda oo magaalada afcad kula hadlay warbaahinta waxay sheegeen imika inay wadaan dhaqdhaqaaqii ugu weynaa oo ay ku doonayaan inay al-shabaab kaga saaraan deegaano hor leh oo ka tirsan aagga afcad warbaahinta waxaa la hadlay qaar kamid a ah saraakiisha ee eh, macawisleyda kuwa dowladda iyo sidoo kale kuwa maamulka degmada buulo berde iyo kan jalalaqsi iyo dadka shacabka ah ee gurmadka ee iyagu halkaasi u geeyey ciidanka macawsleyda waa kuwan iyago arrimaasi ka hadlaya annaga baxanaa geesiyaasha bariga hiiraan meel alaala meeshay galaan waa dabagelaynaa caawana waxaan rabnaa in buurweyn dufaacayna wixii ka xagga aan digno birina aan boqdii ku duulno saasaan u soconnaa waa diyaarsannahay insha allahu tacaala dalkaan niman dalna lahayn dadna lahay oo dad baadiyahoo caasiya wata aa dalkan horta loogu soo duulay lix iyo toban sanay na gumaysanaayeen naftaynana waxaan u hurnay iyo nafta walaalkoon u dhimanayna maalikoon ugu dhimanaynaa inaan dalkayna ka kacsanno na aan ka kici doonno horena waa u sheegnay haddaanna waa u sheegaynaa waana dhimanaynaa waana daba joogaynaa mana ka herayno horena waa u sheegnay waxaan ka imiday degmada muqokori aan gurmad uga imiday saakay annaga koob iyo toban gaari oo gaariga ah noohada ah aan uga imidnay degmada muqokori waxaan u gurmanay tuulada dhiirada afcad oo ilaa shalay ilaa maanta dagaal saa'id uu ka socday waxaan u qaadnay raashiin wax dheef wax ah kasto aan soo qaadnay ilaa saacadahan kadibna waxaan rabnaa inaan joogno ilaa aan la joogno dadkaas oo jooga tuuladaas nimankaas in la baxsana ragaa ka dambeeyey dalkaanna ragaa iskale anigu hal dardaaran aan lehe bis ina badiya ma rabo wax rag loogu mahmaaha ma mahmaaha mahmaha waxay ahda mar raydarrii isnuug taqaan oo waxay laga rabay rabtaa dadka jaajuusiinta oo ah, afcad ku suganoo yaa shaqadiinna wataani addu kuwaas ku dambaynaa hadii alla idma waana idin naqaanaa ogaada on gumax iyo haddii aada xoog iyo gacan iyo haddii aada afkaba intaba la galnay na aan ku xoraynay na aan ka gudbinnay magaalada haddaanna aan daba joogno oo weli aan sii daba joogno mana ka heli doonno mana ka heli doonno ilaa iyo meesha ugu dambayda ilaa habadka ugu dambeey aan soo qabannana kama heli doonno maanta waxaan joognaa afcad afcad konton sanaa moogaha anugu konton sanaa moogahay intaasaa moogahay maanta waxaa ii keenana ciilka cadowgaa waay ilaahayna waa jabshay ciil waxaa qabanna kaatol lahay ahal lahay mas-uulin lahay islaan lahay hawaariintii ilaahay baa jabshay gacantooda alla ka baxay afcadaa joognaa waa nabad qabnaa tuuladan la yidhaahdo afcad oo cadowga ku soo duulay cadowga inaan la jihaadno saan rag iyo dumar u laynahay biyaha aan la daba taagnaanno risaasta aan la daba taagnaano hiiliyaho aan la garab taaganahay baatiga aan ku duubno dhaawacooda intaasaan aan maxay haytay inaan meeshaan ka sheega aan u imiday aan diyaar u nahay waxaan diyaar u nahay oon rag iyo dumar aan isku dabagalnay oon buulo burtuugu soo lugaynay qaaraa lu ku yimiday qaaraa baawur ku yimiday qaaraa baawur intuu bacad gala soo lugay intaas waxaan u soo waxa waaye degmada maxaa la yidhahda tuulada la yidhahda afcad ummadda masaakiinta oo mirista ay baacsadeen ay meeshaan ay maxayta godadka guryahooda godadka qoteen intaasaan usoo soconay Eh, haddana waxay leeyihiin dhallinyarada haddana hor taagano raadkoodii baan ku taagannaa kana harimaynay leeyihin waa sidayna leeyihiin marka eh, annaguna waxaan leenahay ha ka harina waa ku adkaynaynaa ha ka harina cadowga markastoo ku luldarartaan waa idiin imaanaynaa hadda kadib dhaawiciinna ad ka qaadaynaa raashinkana waa idiin soo qaadaynaa sidaas saaka idiinku soo gurmanna hadda kahor idiinku soo gurma jirnayna hadda kadib waa idiinku soo gurmanayna hadduu ilaah yidhaaho haddaan nahay maamulka degmada buuliburta meel kastaa idinla soo istaagayna hadduu ilaah yidhaaho dhibka waa idinla qaybsanaynaa dhaawaca idinla qaybsanaynaa geerida xanuunkeeda idinla dhidhiminaynaa qorraxdaa idinla istaagaynaa godadkii ku daroon ugu tegaysiina waa idiin raacayna waa idinla soconayna hadduu ilaah yidhaaho ilaahay baa ku guuley inaan maatay aan halkaan nimankii cadowga ahay oo halkaan soo ataagay aan ilaahay hadaalku inma ee ka saarno ilaahay waa nugu guuley laba maalmood ee meeshaan nimankaanu intay halkaas ka yimideenay ee magaaladan qabsadeen shalay iyo doraad laba maalmood dagaalaa ku socday ilaahay baa maanta nagu guuleey inaan gacanta aan ku gelinno waa kuwaas meydkooda halkaas godadka maxay ahaatay ay ku jureen iyo maxay ahaatay ilaa gorofka nimankaas argagixisada ah oo dadka iyo dalka ku soo duulay ayaa meesha tuuladii afcad shalay markay ahayd shan iyo tobanka taariikhdu iyo meesha la yidhaahdo iji e hal saac isla soo weeraray laba iyo tobankii ilaa intaas waa loo taagnaay alxamdulilah maanta saacaddan joogno hadda waa xur afcad waxaa rabaa cadowga khawaarijta ah deegaankan afcad waxaa loogu dhigay cashar lama ilaabaan ah taariikhdana baal dahaba uga qurmi doona runtii wayahay dhegeystayaal ku asixaayeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka deegaanka ah kuwa dowladda kuwa maamulka degmada buulaberde waxaana ay sheegeen iyo shacabka deegaanadaas baa si wada jira waxay sheegeen inay sii ballaarinayaan howlgalka ay ku baxsanayaan ururka al-shabaab al-shabaab ayaa laba maalin ka hor weerar ku ekeeyey deegaanka afcad iyagoo kasoo tallaabay galbeedka webiga gobolka hiiraan barigana u tallaabay waxaana halkaasi laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoogan oo muddo saddex maalmooda ka taagan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaana abaabulaya weli dhaqdhaqaaq hor leh oo ay ku danaynayaan inay ku gaaraan deegaan horleh oo ka tirsan gobolka hiiraan halkaas oo ay ku sugan yihiin al-shabaab waayahay dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada oo qayb ka ah barnaamijka ogaal dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada hadaleynta afar ka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhageysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya deeqa maxmuud maxamed iyo weliba aniga cabdirashiid ibraahim cali waayo hadeeqaay waxaanu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhayay waaya cabdirashiid waa mahadsan tahay hadalhaynta afariyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka dil tuugasho ah ku fulisay qaasim ducaale cabdi oo horey u dilay abuukar maxamed sheekh nuuraani abrimo iyo xasan juulle shaakir oo isna dilay cali taliyi cariif labadan askari ee saa kala toogtay ayaa maalin qurah tobankii januari sanadkan degmooyinka xamarweyne iyo balcad ku kala dilay abuukar maxamed sheekh nuuraani cali taliya cariif abuukar maxamed sheekh nuuraani abrimo allaha u naxariistee waxa uu alaabta yaryar ee jukaad tarada loo yaqaano ku iibin jiray degmada xamarweyne halka cali taliya cariif uu ahaa bajaajila ka shaqeeya degmada balcad way deeqa waa tahay hadalheynta kale jirta aynu eegeyna waana dhankii ciyaaraha wayaan horyaalka brmer leaga ayaa la ciyaari doona sidoo kale bundesligaha jarmalka ayaa la ciyaari doonaa sbain waa la ciyaari doonaa iyadoona sidoo kale talyaanigan aynu eegi doono xataa faransiiska waa la ciyaari doonaa markii la eego haddinu ku bilaawno horyaalka brmer leaga saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta stonvilla arsenal waxay ka hor imaan doonaan macalinkooda hore ee unai imri waana koox kubadda cagta astanvilla macalinkooda weyaan marka arsenal haddii ay guul gaaraan waxay ka dhigan in hogaanka horyaalka ee brimier leaga ay gacanta ku dhigi karayaan mar kale iyadoona markaasi dabcan kooxda kubadda cagta arsenal hadda ay leedahay konton iyo kow dhibcood oo haddii ay badiyaan konton iyo afar dhibcood ay tegi karayaan welina rajadooda horyaalka brimier leaga kooxda kubadda cagta arsenal waa noosha leeyahay haddii ay ka kooxda kubadda cagta astanvilla hadaba kulankii ugu dambeeyey astonvilla ee weliba kooxda kubadda cagta ee arsenal astonvilla ayaa markaa la garaacay oo labiyo hal ayaa lagu garaacay marka galabkan waxay doonayaan in astonvilla markaasi dawaan ay garaacaan kooxda cagta arsenal laakiin waxaa leeyahay arsenal waa in rajadeeda ay noolayaan ay ka gudbaan kooxda kubadda cagta astonvilla dhanka kaleetana kooxda cagta chelsea iyo lixda maqrinimo waxay la ciyaari doontaa kooxda cagta southampton oo kulan xiiso badan weeyaan marka booliis waxay doonayaan wadada guulaha inay kusoo laabtaan oo kulankii ugu dambeeyey kooxda cagta brushii dortmund ayaa garaacday dhan kalena haddaynu egno sideeda caawa qadar soddon daqiiqa waxaa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta newcastle united markaa newcastle united ciyaareedkan waa kooxda ugu ambiintika dheer markii la eego ee shanta horyaal ee qaarada yurub markii la eego marka james barg ayaa lagu ciyaari doona waana garoonka newcastle stadium kooxda kubadda cagta liverpool waa kooxda keliya xilli ciyaareedkan guuldaro gaarsiisay kooxda kubadda cagta newcastle kulankii ugu dambeeyey markii la eego ay wada ciyaarayeen anfield stadium ay ku wada marka kooxda kubadda cagta liverpool waxay doonayaan iyagana booskooda afarta sare inay markaa xajistaan oo ay markaasi dabcan lix dhibcood u jirsadaan hadii ay garaacaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo newcastle dhanka kale haddiinu eegno kooxda kubadda cagta real madrid ko iyo habeenimo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta osasuna marka waa kulan xiiso badan marangeyska waxay doonayaan in markaa eh, dabcan gulahay sii wataan kulankan waxaanan ciyaari doonin ninka layirahdo karim benzema oo kulanka toddobaadkan eh, liverpool la ciyaari doonaan oo u nasanayo markii la eego marka talyaaniga kale inter milan udinesi wada ciyaaraya waa kulan xiise badan bundesligaha oo kale kulamo badan ayaa jira kooxda kubadda cagta bayern munij weliba kooxda kubadda cagta burushi mujingaladbaq ayaa wada ciyaari doona marka marka hadaleyntii ciyaaraha ayaa sidaasi ah iyadoona sidoo kaleeto aad iyaad loo hadalhayo kooxda cagta manchester united waxaa leeyahay waa la iibsan doonaa maalqabeeno kasoo jeeda wadanka qadar ayaa leeyahay waxay doonayaan in afar labaatanka saac soo socda ay soo gebagabeeyaan marka manchester united iyadana macquul macquula ah in saacadaha soo socda la iibsado hadaleeta ayaanu intaa kasoo gabagabeyn doonaa markaan dhanka qormooyinka waayahay cabdirashiidow qormada ugu horeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay ha ku ciyaarin shucuurta dadka kale waa suurtagal in aad ciyaarta ku guuleysato ama aad ka gaadho danta aad ka lahayd laakiin khatarta ka dhalanaysa waa in aad qofkaas weydo qofkii dantiisa sharci ka dhigaa sharci la-aan ayuu dhacaa haddii aad doonayso inaad goyso qof aad jeceshahay ama saaxiibka dhaawac ha uga tegin qofka qalbigiisa ina siiyey inagama mudna in aynu waran ku taagno ama ilbiriqsi uu murugoodo sabab aan u noqonno maxaa ka fiican in qof aad kala tagteen in xusuustiisa ku hadho waqtigii fiicnaa ee aad soo wadaagteen dadka oo dhan jeclaaw dad yarna ku kalsoonaaw cidna xaq ay kugu leedahay ha ku xadgudbin qofka wanaagsani waa kan mar kasta garanaya qiimaha waxa aad siisay leeyahay xitaa haddii uu wax yar yahay qormadan ayaa lagu soo gebagabeeyey haddii laba ruux faras keliya wada fuulaan waa qasab in midkood uu dambeeyo qormadan ayana kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala faarax awaash beeldaay deeqomaasita qurmada ugu dambeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay sidatan waxaa leeyahay sharaftaada ilaali oo qofnaha noloshiisii culeys ha ah ku noqonin ha isku daalin oo waqti badan ha gelin inaad dadka raaligeliso raaligelinta dadka kale waxaa kaga wanaagsan nasadaada inaad raaligeliso ayaa leeyahay ka fogo wixii allah subxaana watacaala ka harimay waxaad noqonaysaa dadka kuwa ugu wanaagsan argoosiga ugu wanaagsan waa inaad horey u socotaa cafiso iska ilowdo kuna dadaasho inaad guulaysato mar waliba iyadoona qurmada sidaa lagu soo gebagabeeyey waxaynu ka soo xiganay khubara bulshada soo gala ismaaciil bule waayahay dhegeystayaal xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ayaad dhegeysateen markaana ah, waxaan aadeynaa wararka dunida inteeda kale ee ka baxsan soomaalida ayaan eegeynaa wararkii ugu dambeeyey caalamka daafihiisa ka dhacay aynu ku bilaabnay wararkii ugu dambeeyay ee dhulgariir ka dhacay dalka turkiga kooxaha gurmadka ee dalka turkiga weli waxa ay ku howlan yihiin badbaadinta iyo samato bixinta dadka daaraha waaweyn ay kusoo dumeen welina waxaa la baadigoobayaa dad nool oo dhismaha laga soo badbaadinayo saacadii lasoo dhaafay waxaa lasoo helay dad nool iyo sidoo kale meydadka dad hor leh dhimashadu waxa ay gaartay ku dhowaad afartan iyo kow kun oo qof laba toddobaad muddo ah oo dhulgariirka laga joogo xilligii uu ku dhuftay dalka turkiga kooxaha gurmudku waxa ay shalay oo jimcaha ay soo badbaadiyeen nin ee eh, ku hoos xanibnaa dhismo burburay oo ku yaala gobolka hatay ee eh, koonfurta bari ee dalka turkiga ninkan la badbaadiyey waxaa magaciisa lagu sheegay heken yozana kaas oo laga soo dhex saaray ee dhismo burburay oo ku yaala deegaanka lagu magacaabo eraktara ee degmada davana ee gobolka hatay sida ay qortay warbaahinta anadola ah ee dalkaasi turkiga soo baxda ninkan ayaa lasoo helay isaga oo daarta burburtay ku hoos jira dhaawacyo ayuu qabay xaaladiisu sida kale ay wanaagsaneed waxaana lasoo badbaadinayaa ninkaas ku dhawaad laba toddobaad oo xaaladiisu ay aada u lidatay goobo caafimaad ayaana loola cararay ninkaas iyo sidoo kale dad kale oo la soo badbaadiyey dhulgariirka turkiga iyo waqooyiga dalka siiriya ayaa galaaftay dhimashada in ka badan afartan iyo kow kun oo qof sidoo kale gurmad kala duwan ayaa jira oo dowladaha dunida oo dhan ee qaarkood ay gaarsiinayaan dalalka siiriya iyo turkiga si loogu gargaaro dadka masiibadu ay halashay siiriya xuduudeed ayaa la furay waxaana ku qulqulaya dad eh, doonaya inay caawimaad iyo gargaar ay u fidiyaan eh, dadka reer siiriya oo masiibadani ay haleeshay daalibaanta bakistaanna waxa ay sheegtay in weerar lagu qaaday xarun booliis ee ku taalla magaalada karaaji koox dabley ah oo hubeysan ayaa hubka daranduuriga u dhaca iyo bambaanooyin waxay ku weerareen xarunta booliiska ee magaalada karaaji ee ugu weyn dalka bakistan sida wararka halkaasi laga helaya ay sheegayaan goobta weerarku ka dhacay ayaa laga maqlay rasaas xoogan oo saacado badan qaadatay taasi oo dhex martay kooxda weerarka soo qaaday iyo ciidamada ammaanka waxaa halkaasi ku dhintay ugu yaraan afar qof oo dhinacyadii dagaalamay ah daalibaanta bakistan oo loo yaqaano daalibaanta bakistan ayaa waxa sheegtay in mas-uuliyadda weerarkaasi uu yahay mid ee eh, dhabarjab ku ah ee kooxaha weerarka soo qaaday afyeen u hadlay maamulka gobolka waxa uu sheegay in saddex ka tirsan ciidamada booliiska la dilay weerarkaasina ay ku dhinteen laakiin iska caabin ay sameeyeen dhinaca kalena dhaqaaqayaasha taageersan ruushka ee serbia ayaa ku biiraya mudaharaad wadani ah oo ka baxsan madaxtooyada kaasi oo muddo toddobaadyaha ka socda dalka serbiya iyagoo ku dhawaaqaya erayo ka dhan ah dowladda serbiya ayaa la arkayaa in mudaharaadayaashu ay doonayaan in midowda yurub ay ku aragti noqoto dowladda serbiya madaxweyne alexander vozi ayaa lagu daleeceynayaa arintan waxaana shacabka reer serbiya ay kasoo horjeedaan aragtida madaxweynahooda dalka serbiya dowladdu waxay sheegtay in aanay rumaysnayn in moscow ay kicisay mudaharaadayaashan balse dagaal balse arrintu ay tahay xaalad ka aloosan ee xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay dalkaasi madaxweynaha Dalkaas waxaa lagu hanjabay in la dili doono haddii uu saxiixo heshiiska Kosovo, waxaana la doonayaa in shacabkan ay kiciyaan xasaaradda amaba ay dareenka ay daneynayaan ay muujiyaan. Ku dhowaad toddobaad ayaana banaanbaxayaashaasi ay daneynayaan waxa ay ka doonayaan dowladdu inay qaado. Tallaabooyin aysan ee eh, jeclaysan ay qaaday dowladda Serbiya shacabku waxayna daneynayaan in tallaabooyinkaasi ay ka noqoto dowladda zerbiya oo ay dib uga gurato nin ku hubaysan mindi iyo waxlaxa kale ayaa toogasho waa nin ku hubeysan hubka darndooriga u dhaca ayaa waxa uu toogasho ku dilay haaskiisii hore oo ay horey u kala tageen iyo sidoo kale shan qof oo kale oo shacab ah xilli weerarkaasi uu ka dhacay magaalo yar oo ku taala gobolka minnesota ee dalka mareykanka sida wararka halkaasi laga helaya ay sheegayaan dhibanayaasha waxaa lagu dilay dhowr goobood oo kala duwan ninkaasina waa uu baxsaday sida wararku ay sheegayaan booliiska dalka mareykanka waxay sheegeen in ninkan oo konton iyo laba jir ah uu deegaanka ee eh, dacwad horey looga soo ogay laakiin ma jirin wax faahfaahin dheeraada ah oo intaasi ka baxsan iminka booliisku waxay baadigoobayaan ninkaas waxa ayna heleen sawirka ninkaasi waxa ayna xaafad walba ay ka indhaindhaynayaan ninkaasi halka uu ku dhuumaaleysanayo rabshadaha ka bilowday ama rabshadaha ee weerarada caynkan oo kale ah ayaa ku badan maraykanka waxaana dilal toogashaha ay ka dhaceen toddobaadyadii u dambeeyey iyo bilihii u dambeeyey isla sidan oo kale waxaana booliiska mareykanku hadi jaraalaba ay sheegaan in ay arintaas iyagu ay xalinayaan hogaamiye ka tirsan daacishta ka dagaalanta dalka ee syriana waxaa dilay mareykanka sida war ka soo baxay mareykanka lagu sheegay oo howlgal iska kaashadeen ayaa layidhi ciidamada mareykanka iyo ee ciidamada syria ayaa mareykanku uu taageero waxaa la sheegay in lagu dilay hogaamiye sare oo lagu magacaabo xamaa al husi oo ka tirsan daacishta ka dagaalanta gudaha dalka syria qoraal gaaban oo kasoo baxay taliska ciidamada dhexe ee mareykanka ee the u s central commandy ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in hamza la dilay oo la khaarijiyey xili uu ku sugnaa waqooyiga bari ee dalka syria qoraalka sidoo kale waxaa lagu xusay in la dilay xilli uu howlgal heerokabtar ah ee eh, halkaasi uu ka dhacay diyaaradaha wax duqeeya eh, ayaa cirka ka duqeeyay sida wararku ay sheegayaan waxaana laga haleelay dhowr gantaal oo lagu soo riday dhinaca kale afar askari oo mareykan ah iyo eh, eeyo tababaran ayaa ku dhaawacmay ayaa layidhi walxaha qarxa ee diyaaraddu ay riday laakiin dhaawacoodu waa waa uu eeroon yahay ama waa uu wanaagsan yahay oo waa la dabiibaya ayaa la layidhi eeyaha iyo askarta ku dhaawacantay weerarkaasi weli saaxiibyaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhegeysanaysaan raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho saaxiibayaal weli ogaal ayaad maqlaysaan markana ololaha doorashada xisbiyada dalka nigeria ayaa waxa ay ku dhow yihiin dhammaad waxaana la filaya inay dhammaadaan februaayo taariikhdu marka ay tahay saddex iyo labaatanka bishan in ka badan sagaashan iyo saddex milyan oo codbixiyaal ah ayaa la filayaa inay codeeyaan shan iyo labaatanka februaayo si ay u doortaan madaxweynaha xiga ee dalka oo ay usoo doortaan wakiilada baarlamaanka dad badan ayaa waxa ay danaynayaan in eh, isbeddel lagu sameeyo madaxweynaha ee eh, dalkaasi iyagoo codbixiyaasha ama goobaha codbixinta u dareeraya afar iyo tobanka ama shan iyo tobanka maalmood ee soo socda wax kasta waxa ay dhici karaan inay isbedelaan iyadoo musharaxiinta caanka ah ay danaynayaan ama ay xusul doobayaan sidii doorashadaasi ay ugu oolay lahaayeen siyaasiyiinta eh, ama siyaasiyiinta qaar ayaa waxa ay durbadiiba la arkayaa inay iyagu u olo sidii ay doorashadooda ay iyagu ugu olo lahaayeen musharixiinta ugu cadcad ee doonaya inay ku guuleystaan waxaa kamid mid ah madaxweyne muhammadu buhaari iyadoo eedeymo culus loo jeedinaya madaxweynaha dalkaasi nigeria madaxweyne maxamudu buhaari qaar kamid mid a ah codbixiyaasha ayaa horey u sheegay in ay ka fiirsan doonaan cidda ay codkooda ay siinayaan iyagoo dadka ay danaynayaan codkooda ee ugu shubi doono sanduuqa qarsoodida ah ee codadkooda nigeria waxaa ka taagan xaalad aan wanaagsaneyn tobankii dambe ee ugu dambeeyey waxaa jira kooxo ka dagaalama oo sida ay sheegaan jihaadoon dagaalo u abaabulan sida habbeeleed ama qabaa'il ayaa sidoo kale nigeria ka jira waxyaabahaasi oo dhan waxaa lagu eedeeyey madaxweyne moxamedu buhari inuu ka gaabiyey inuu xaliyo si kastaba gobolada qaar sida waqooyiga dalkaas waxaa kusoo badanayay dhacdooyinka isxigiga ee xaaladaha amni darada ah oo lagu eedeynayo in hogaanka madaxweyne maxamuud buhaari ee talada dalka kasii dhacaya inuu waxba ka qaban waayey ugu dambeyntiina dadka ruushka ah ee kasoo horjeeda duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain ayaa iyaga oo ka cabsi qaba in noloshoodu ay halis gasho waxa ay magangelyo usoo raasanayaan ama ay u doonanayaan dalka mareykanka iyaga oo kasoo gudbaya xadka mexico kadibna galaya gudaha dalka mareykanka kumanaan qof ayaa la arkayay tan iyo markii ruushku weerarka uu ku ekeeyey gudaha dalka ukraine tan iyo februaar tagtay sanadkii hore labada kun labaiyo in xilligaasi wixii ka dambeeyay la arkayay qulqulka muhaajiriin asalkooda ruush uu yahay kuwaas oo danaynaya inay mareykanka nolol ay u raadsadaan waxayna dadkan ay sheegeen inay ka xun yihiin weerar qaawan oo ay sheegeen ruushku inuu ku ekeeyey ukrain xaaladaasna aysan u wanaagsanayn in shacabka reer ukrain la weeraro weli saxib waxad maqlaysaan ogaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan oo qeyb ka ah barnaamijkeena ogaal waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kale maanay waxaa la yidhi ilaahii xigmada maansadiiyo gabayga muuneeyey oo midhaha suugaanta iyo xarafka miisaamay oo hadalka qaybta u macaan nala mataaneeyey oo maanka noo geliyey baa mahad leh oo weyne asagaa qofkii maamiyiya kii micnaha dhuuxa hadba xubin ku soo maaxatoo maqalka saamaysa maskax cudhisa noo yeelay iyo miirka taamka ahe asagaana laga maarmin oo caabudaad mudane murtibaana soo soomaaliyay laga macaashaaye adinkuna wax maalaayacniya ha u malaynina war hangolow ilaahay tiisaan laga tegayne nimanku tiirsani ma toobad keene war wali kaaleeray timira gaacbayta taagsatay tukaansho galey sakareertaa kaduu jaro in tartiibidey teegane le hiballa oo tabeykii warmadayow saad u sheegtay waxaan maqli jiray turunturooto kuftay dhacday ayaa taqaan taladii seegto luntay ayaa taqaa axmedo waxaa kaloo la yidhi turuntuu rootay kuftaayaad taqaaneexaa kaaloo taaqaan turuntuu rootay kuftaayaad taqaaneexaa kaaloo taaqaan war cabdulla waxaad ka tagtay kii ka saarila waa kan waan wallaweynay dee anigu halkii baan qabanaya warwaaqlow calalcad ma wadataa warwar ma haysaane dad badan waxay dhihi jireen madaxweynaha somalilan muuse biixi akhri waa askari madax adag laakiin war ka soo baxay oday nabadoona oo jilcay warkiis buu ahaa war madaxweynuhu ma laascaanuu tegey war madaxweynihii laascaanood maxamed jabuutaawe miyau aqoonsaday muuse wartaasi nabadoonnimo maahe warka hanaga dhex geline diiddi imi diidnaaba diido walkii ninka ahee u ahaaytay aryaamadeeyow muuse warkaaga ma yaqaani xanta maad iska dhaaftid warmadeeyow ma waxaad leedahay dadkii la soo tarxiilay uqubadoodiyaa laascaanood ku dhacday buda waryaa un ahaan hasaadow makadow ahaana naw warmadayow ma adigoo bursisaa doonasana inaad dib u soo noqotid war dad falan baa tihiin waxna laydinma sheegi karee madaxweyne muuse biixi wuxuu yidhi arya muuse suudi waa sana tare hanabin madaxweyne ma sheegan weligiise aryaa tanoo kala arkay war cabdullaw horaa la ii qasayee warka ha iga dhex geline madaxweynaha somalilan wuxuu yidhi maanta la iga fili maayo hargeysa wixii siyaad barre ku sameeyey inaan magaalo kale ku sameeyo cid kalena laga fili mayo war diyaarada ma haysa miyuu yidhi rasaastyaa oo dhammaa timati anaga bannaaytan leymahayne gabla nabe inaan warkaas muuse aqaanin valentiinooda u nabadoon buu isu beddelayey wuxuu kaloo yidhi reer laasacaano inay naga adkaadaan baa nooga wanaagsan inaan isku baabaanno waar iscasildheh warwaaqlow micirra farriintaa ku soo faray mase faysal cali waraabe war hanala waalanina madaxweynuhu wuxuu kaloo intaa ku sii daray laasacaanood waxaan u dirnay salaadiinaan ciidan wadan waxaanan dhahnay waxaa idin ilaalinaya garaadada reer laasacaanood ciidanka ilaalinaya calamo cadcadoo nabadeedna waan u dhiibnay waxaanan ku nidhi reer laasacaanood ama ha idin laayeen ama nabad ka keena aryadhaha anigu maanta wixii laga bilaabo waaqle iyo qowdhan iyo dhegaysamaayo faysal cadi waraabe sababto ah waa kuwii dhihi jira korneelkuwaa handaraaba hadda ma ninkan calanka cad ha la qaatay yiriyaa waxandaraabaya war cabdulow taariikhda wax kama baratide madaxweyne farmaajoba markii xabaddu xarunta baarlamaanka soo gaartay buu muddo kororsigii ka noqday inijanoofad kalay tabaroo iidii diyaarilankuhata ka hor war hadda muuse biixi wuu isdhiibe miyaadna leedihiin warde odayga dagaalka waa lagu haqraday war odagu asagaa markii hore siyaasadda dadka ku hagraday war siyaasiyiinta mucaaradkii taageerayaashooda odayga dagaalka waa ku hagradeen waan waa kugu dhimay oo kaa dhimay ee arrinkii somalilan wuxuu marayaa taageer allahayow arrinteenan kala tal adaa toosin karaye war kala maaray war ma haysiine amiiradii shabaab waxaa la yidhi amiir karatay layidhaahdo loo malaynayo inuu afgembiyey amiirkii shabaab ayaa shaqadii ka fariisiyey dhammaantood waxayse igu darnayd markii la tirinaya amiirrada shaqada laga joojiyey waxaa lagu soo daray amiir guura liyaado guriceel ka soo jeeda warnamiyow salaam managsada arasaay ma aha anigu markii la yidhi amiirooda cabdulle la yidhaahdaa eelbaraf lagu dilay waa filayay in amir guura la yidhaahdo guriceel ka soo jeeda la soo sheegayo war horta warlaweyne idinkaa nimanka nooga warroone godona ma nool markaan maqlay amiir guura la yidhaaho guriceel ka soo jeeda waxaan soo xasuustay wararooda cabdulle ka maqli jiroo ahaay arnimayahow dad lama aamino ama ha yaraada ama ha weynaadee cabdillah waxaan kaloo ka maqli jiray majaabeesa meel kale ka muulax muulax leeyihiin anna waxaan kaloo maqli jiray dad way isku suul iyo saaneeg yihiin anina wali kale dheegi jiray hidid waan shagaar hoosa ku hariira war anuu markaan maqlay amiir guura la yidhaahdo gurceel ka soo jeeda inta shakiyey ayaa warkii waxaa la sii daba dhigay jilibuu ku goodoonsan yahay markaasaan xoogaa qaboobo isiri dadku waa sami badan yahay haye ma madaxweynahan dhihin shabaab waxba lelama wadaagi karo marka ninkii magac la wadaagaay sow la baara maaha aryaadhaha nin dhinta miyaa warrama anigu waa noolah oda cabdulaahi ceelbaraf lagu dilana ewalow magacayga koobiyeeye cabdulla waama dhimo ama nolowe hadda amiir cabdulla ma tihid miya maxaad isu wareerihaysaa amiir guura waa nool yahaa lagu yidhi war kalemaanay war ma haysiini waxay fali jireen baa lagu falay khawaariij ma laysku qarxiyeyn adeerow war salaad subax idinkoo dukanaya miyaa la arkay oo la gaaday war masakawaadaa laga qaaday horta shabaabaa salaad subax dukaday yaad ka soo xigateen war markay dadka qaldayaan waa tukadaan aryaadhaha ma waalantihin nin salaad dukada maa salaad wax ku gaada war anugu waxaan un hubaa dadka masaajidada ku xareeyaan eh. ay bannaanka intuu istaagaan caryaa soo baxa dhihi jireen oo kaali dulmigin dadkii salaadada shabaka ay ah ama tukudaaagna war dabuubtay ku hadlaan iyo dubkay og yihiinoo waa daalimiin garardaystee diloo laaya bulshay warni waxaaduu labay carabiyay ku hadlaan aryaadhaha hadha ka horberiyay dagaal buxudiin la yidhaa muqdisho ku soo qaadeen war cabdulow nihaayatulmuctadiinay ku dhaheen aryaanhaab haddow hoggaamihaya shaqadayda maahina berigaas waxay dhaheen eh. soonkii dadka dagaalamaaya waa laga kor yeelay mugga la afurayayna dagaalka dagaalka soo qaadi jireen mugasamidey cabdulla dhaqan xumadoodaas xusuustay oo la yaabayna wuxuu yidhi dhowna way tuu waa neeceen naxlinaa waa neegay jireen na way tuu waa neeceen naxlinaa waa neegay jireen war dad falanaatiin waxna laydinma sheegi karee mudug dagaalkii ka dhacay ciidanka iyo macawisleyba nimanku waxay fali jireenay ku faleenoo madaxay ka gureen war reer hiiraanba gacmahoodii bay suuqa keensadeenoo waa kuwa ariga gowracay dheheen inta ka soo jareen war cali jayta madaxyadaa laga gadi jiray haddana ma gacmihii loo geeyey war reer galmudug waxaan arkay sidoo kale idinkoo inta madaxyadii ka gooyey dhagaha ku dheggan waxay fali jireen baa lagu falay khawaarij war khawaariijta wixii ay jireen lagu falo horta maahan faduul ficilkoodina weeye haa ohe xaqaa feer ka dilaacay geedkaad beerataad mirihiisa gurataa war weli warka idinma dhammayna dad fududaa gobolka hiiraan meesha layidhaha eji khawaariijtu waxay isu ekeeyaana layidhi macawisley kadibna ciidankii waxay kala gara waayeen iyaga iyo ciidamadii deegaanka ee macawisley sababtoo ah cidka in looga soo dhacaa la rabe kadibna caawisley ay isku riqmeen khawaarijtaa layidhi dib u baxoo noo nasta markaas wixii ka dambeeyeyna ciidanku koryo hoosay uga yimaadeen hadda kobtaydii maaragtaydii ka dhacday galmudug iqarsay noqoto war madaxweynaha galmudug qoorqooroo degmada gurceel ka hadlaya wuxuu yidhi hadda waa la dagaalamaynaa khawaarij dhihi mayno waxaan la dagaalanna ma dhabna laakiin waa sifaynaynaayo waa tirtiraynaa war janaraal biixioo jooga xaradheere wuxuu yidhi cagtaan marinay wixii meelahan joogay shabaabka mudug ku harayna idima yaqaanuu yidhi dadkii wax ka soo geli lahaayeenna waa ka xidhnay waalma oo buu geliyey war looma oggola miya farxaan wuxuu ii soo sheegay baarsan guuri jubbada hoose ciidamadii degganaa inay gaadaan inay isku dayeen kadibna inta laga war helay ha isoo soo wadaagay ka dhacday aryaadhaha war ma haysiine agaasimaha warfaafinta gobolka banaadir iidle waxa uu yidhi hortaloodii waa laga nasta magaalada rafaadka ku hay jirta jidadki laga mari way jirana beriga si xor ahaa loo maraa eeyahana muxuu ka yidhi yaa eeya xisaabta kuma dara darin iidle warlooda waa la xallin karaa hilib macaan bay leedahay eegasa loo xallinaya war dagaalkii maamulka gobolka banaadir looda ku qaaday hadda ma dhammaaday inaad magaalada loo ku soo dayda miyaad rabtaa war maxaad ka rabtaa midiyaa taqaanaa soo daaya dhaaf war iidle agaasimaha nadaafadda gobolka miyuu xilkiisa ku haystaa maxaa geliya afaaraha looda war agaasima iidle wuxuu yidhi go'aankiisii mudnaayoo dhowaan meeyar ku qaatay dadku waa mahadsheen war dadkii suuqyada gobolka banaadir wax ku iibsanayoo loodu dhibaatada ku hayday horta waa mahadsheen aryaadhaha waxaa la yidhi ma og tahay magaalada muqdishaynu joognaa eh. ma miliilicdeen weli mana jiriri codteen waayahay dhegeystayaal guud barnaamijkii ogaal waa inaga anigoo ah axmed jarir nuur ayaad la socodsiinaya waxaana farsamaynayey cabdirasaaq salaad isaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaanad ku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo dhadhamiyogeeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare

maladhaayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhaayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen biibaymaladhaayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhaayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabaysu kendhigaydhakhtarbayy suukiin qurid adna weheli madhaadaan dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid darbay suukiin qoray adna weli madhaadan dhakhtar bay suukiin qoray adna weli madhaadanid adna weli madhaadanid gelyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynini dhuuxii walaafahaai wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara geeliyo sida dhayacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashabayalhaw umalaynine duuxiyo lafahayo wa wax dhiiga caafimaadka balaadhaayahaygaay calaf lagama dhunte balaadhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukandhiigay maladhaayahaygaay calaf lagama dhuunte kitaabay sukendii

darbaysuukiin quray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid gabar ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta ka ilaashaasida ruux dhallaano hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayun dhabta kugu hayayun dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaanu hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay isu keendhigay walaadhayaxaygay calaf lagama dhuunte walaadhayaxaygay calaf lagama dhuunte kitaabbaysu kendhigay dakhtar bay suukiin qoray aadna weheli madhaadani dakhtar bay suukiin qoray adina wayheli madhaadani adina wayheli madhaadani dhakhtar bay suukiin quray adina wayheli madhaadani dhakhtar bay suukiin quray adina wayheli madhaadani adina wayheli madhaadani